waadilayna waadilayna waadilayna gaaladaani la soo tuway dalkeeniya waadilayna waadilayna waadilayna gaaladaani la soo tuway dalkeeniya alla amre inadillo gaaladaane jintaniya kusodulan dulligaane allah amre inadillo gaaladaane jintaniya kusodulan dulligaane insha allah gubayna oo kaarahoodi insha allah gubayna oo kaarahoodi waxaana ahay ciidankii ilaahe wadidayna wadidayna wadidayna dilka jeeste taqud amre dulmidoone wadidayna wadidayna wadidayna dilka jeeste taqud amre dulmidoone tintiis kaate dolar qaate doonimayno tintaniya difaacayna dullidiidne tintiis kaate dolar qaate doonimayno dintaniya difaacayna dullidiidne insha allah duuminayna daarahoodi insha allah duuminayna waxaan nahay ciidankii ilaahay waa dilayna waa dilayna waa dilaynaa gaaladaani la soo duway dalkeeniiye waa dilayna waa dilayna waa dilaynaa gaaladaani la soo duway dalkeeniiye ಅಲ್ಲಾ ಅಮ್ರೆ ಇನ ದಿಲ್ಲೋ ಗಾಲದಾನೆ dinteeniyeek soduulen dulligaane alla amre ina dilno gaaladaane dinteeniyeeku soduulen dulligaane insha allah gubaynaa oo ka rahoodi insha allah gubaynaa waxaan nahay ciidankii ilaahay